بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد waxaanu gelaynaa بإذن الlahi سubحaanه وتaعaalى kitaabkii siirada الsiirة النabowiية الصaحيiحة oo ah muxaawل لتطبيq qواacid المحadiثين في naqd riwaayaت الsiirة النabowiية oo doctor أكرم ضyاء الcmrي ilaa hadda laba dersi wax saas oo kale ayaa soo baxay waxayna la tahay kutubtiina waa ay soo bilowdeen walaalaha waa ay heleen marka dadka kutubta helay waxaanu maraynaa alxayaatu addiiniyatu fii maka baan caawa ka bilaabaynaa alxayaatu addiiniyatu fii maka oo weli waxaanu ku jirnaa marxalat maa qabla albictha weli waxaad moodaa in aynan ka dhammaan hordhicii siirada oo aan isleeyahay caawu gabagaba yahay kadibna laga bilaabay meesha waxaanu gudagelaynaa Eh, wax alla wixii la xiriiray nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi eh, iyo tafaasiishii taariikhiga ahayd kitaabkanna wuxuu kaga duwan yahay kutubta kale iyada oo mu'alifku uu isku dayey inuu soo ururiyo uun keliya wixii markaa waafaqsan qawaacid almuxadisiin siirada nebiga sala alla aleyh wasalam oo saxiixa saa darteed waxaad arki doontaa waxyaaba fara badan oo horey aad u maqli jirta oo siiradii in meesha laga tegi doono amaba la duri doono maxaa yaele wax kasta ee kitaab lagu qoraayay macnaheedu maaha inuu boqol kiiba boqol saxiixi hadduusan soo marin waddadii markaa lagu talagalay ama la kala shaandhayn illahi subxaana wa tacaala labadaa mujalladood iyo in intaa ka badanba oo siirada ayaa jira marka haddii intii saxiixa ahayd la leeyahay gaarsiisan tahay waxay la tahay inaan isku daalinno eh, sheekooyin kale oo la sameeyey marka maaha marka qaybtan waxay aad iyo aad xoogga u saaraysaa in horta aanu fahamno ilaan qur-aanka inta ugu badan ee uu xoogga uu saaro ama saddex iyo tobankii sane ee lagu magacaabo almarxala almakiya qur-aanka intaa wuxuu xoogga saaraya wax lagu magacaabo tasxiix alcaqiida qur-aankana intaa waxaad ku aragtaan ayada ah ilaahay sokadii bay caabudeen ilaahay wax ka soo haray bay wax u gowraceen ilahay wax ka soo hara bay ku markaa qayb dalbeen intaad bad maqlaysaa intii marka waxaan u baahannahay waxaanu halkay ka yimideen qaybaha ay ahaayeen ama waxay maanta u yaqaan markii islamic literature lagu jiro pre islamic era intaan islaamka aanu imanin ka hor maxaa jiri jire alxayaatu addiiniyatu fii maka nolosha diineed ee markaa ka jirta maka almukarama nebiga sala allahu calayh wasalam intuusan iman baanu ku jirnaa marka kaanat haajaru waradiicuhaa awala saakiniina bimakka haajar iyo midka marka ay nuujinaysay ayaa waxay ahaayeen labadii ugu horreeyey ama dadkii ugu horreeyey maka markaa degay ثuma jaءa jurhumu faاstaqarat ilى jiwaari zamzam kadibna qabiilo lagu magacaabo jurhum ayaa waxa ay timid xagga iyo maka markaaba waxay la deris noqdeen meesha ma aragtay zamzamka ثuma اbtana ibraahimu اlkacbaةa wa hiya أwalu beyti lcibaadaة الlah faibraahimu kana rasuula yadcuu ilى caqiidaة التwxiid fla budda ana jurhma اتبعت الإبراهيمية لتتم المحافظة على التوحيد في الأجيال الأولى بمكة التي عقبت بناء الكعبة kadib nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu dhisay kacbadii oo ah beytkii ugu horreeyey ee cibaado markaa loo dhisay nebi ibraahimna diinta ilaahay subxaana wa tacaala uu la soo diray ee uu dadka marka ugu baaqayay waxay ahayd diin iyadu ku salaysan caqiidat الtawxiid ilahay keliya ha la caabudo waana sababta keentay in nebi walbaba oo ambiyadii markaa ka dambaysay nebiyullahi ibraahim calayhi salaam in la yidhahdo wattabic millata ibraahim xaniifan raac nebi ibraahim waddada uu jeexay iyo marinka markaa uu jeexay waddada uu falay uun raac meel kalaha raac raacin la dhaho sida taa ayaa keentay marka meesha taariikhiyan haddii nebi ibraahim kacbadii uu dhisay kacbadana ay ahayd gurigii ugu horreeyay cibaado markaa lala beegto nebi ibraahimna diinta dadka ugu baaqayahay diin iyadu ku salaysan caqiidat altawxiid falaa budda an najurhum itabacat alibraahiimiya waxaan marka shaki ku jirin in qabiilada jurhum lagu magacaabo ay diin ka dhinteen diintii nebi ibraahim calayhi salaam litatima almuxaafadatu cala altawxiidi fi alajyaali alula bimaka alatii caqabat binaa alkacba si marka tawxiidka loo ilaaliyo iyo ajyaasha kale iyadu markaa ka farcantay ajyaashii iyadu iscirbiday oo midba midda kale marka ay usii gudbisay oo markaa ka dambeeyey kacbada marka la dhisay idan waxaynu horyaan marka eh, manduur ah ama suuro ah qabiilada ugu horraysa oo meesha soo degtay waxaa diin u ahaa nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam diintiisa idan alibrahimiya marka la dhaho ibrahimiya waa maanta waxay ku magacaabaan eh, qolyahan westranka aad iyo aad u buunbuuneen abrahamic faithes eh, ujeeddadooda ay tahay in la yidhaahdo waxaa jirta diin lagu magacaabay ibraahimiya diinta ibraahimiga ahayna waa tii uu dhidibada u aasay nebi ibraahim calayhi salaam saa darteed waxaa soo hoosgelaya madalladeeda hoos harsanaya diinta lagu magacaabay judaismka alyahuudiya ee christianityga masiixiyada iyo tan islaamka saddexdooda marka waxaa lagu magacaaba addiyaana alibraahimiya bimacnaa waxa ay saddexdoodaba isugu soo biyo shubanayaan caqiidat ah cibaadat alilaahi alwaaxid laysa ilah in ilaahay mooyaane cid kale marka lala jihaysan hunaa marka ويبدو أن عقيدة التوحيد في نفوس الناس أصابها انحراف نحو عبادة الأصنام والأوثان waxaa marka muuqata caqiidadii tawxiidka ahayd ee uu asaaskeeda iyo baaqeedaba uu lahaa nebi ibraahim calayhi salaam waxaa ku yimid doorsoon iyo qalloc baa ku yimid oo waa ay ka weecatay marinkii lagu talagala waxay u weecatay xaggaa iyo in la caabudo asnaam iyo in la caabudo dhagxaan ay dadku iyo gacmahooda markaa ku samaysteen وتشير كتب التاريخ وتشير كتب الأخبار والتاريخ إلى أن أثر عمر بن لحي الخزاعي في جلب هذه الأصنام من الشام إلى مكة وقيامه بالدعوة إلى عبادتها ويبدو أن تعاليم الإبراهيمية في زمن عمر بن لحي كانت ضعيفة التأثير في نفوس الناس وربما كانت تفاصيل الديانة قد ضاعت كتبت التاريخ ذا إيوه kuwa iyagu markaa isku taxallujay inay iyagu soo xigtaan akhbaarta saxda ah waxa dhammaantood ay tilmaamayaan ninka lagu magacaaba camar bnu luxay alkhusaaciy oo taarikhdiisa aanu ka soo hadalnay inuu raad weyn uu ku lahaa in uu ka soo qaado amaba uu keeno asnaam wuxuu ka keenay ashaam wuxuuna keenay makal mukarama asnaamta markuu keenay buu wuxuu dadka yidhi war caabuda asnaamta wuxuuna ahaa ninkii ugu horreeyey aljaziira alcarabiya shirkiga keenay taarikhdiis waan ka soo hadalna waxaa muuqata buu leeyahy marka tacaaliimtii ibraahiimiga ahayd oo hadda aan soo tilmaano diintii ku salaysneed in ilaahay mooyaane cid kale aan la caabudin markii la gaaro fii zamani camar bn luxay kaanat daciifata ata'hiiri fii nufuusi اnnaas waxay bilowday diintii marka inuu nugayl uu soo galo xagga iyo saamaynta ay ku lahayd bulshada ma ahayn marka markii hore caqiide xoog badan baa jirta caqiida ibraahimiya lagu magacaabo jurhum taasay diin ka dhigatay ajyaashii ka dambaysay iyadoo iscirbisoo dhanba taa un bay qaateen laakiin markii camar bn luxay oo uu soo jalbiyey oo uu keenay oo uu ka soo jilaabay asnaamtii meesha iyo e, shaam uuna keenay makal mukarama ayaa waxaa bilowda dadka inay noocan ma khalqalb diineed baa soo galay hana halmaamin taariikh ahaan marka loo baxo muddo dheer baa ka soo wareegta markii ay periodka amaba alfatra taarikhiya markay dheeraatana dacfiba marka yimaado warubama kanat tafaasiil diyaanati qad dacad waxaaba laga yaabaa faahfaahintii